asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal dilkiin baa meel joogtaan si walbaadna maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal markale ismaqal wanagsan dhegeystayaal waa barqanimo waa barqanimo axada ah, taarikh waxay ku aaseysan tahay sagaaliy labaatanka bisha janaayo sanadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegay inay diyaar u yihiin in markaa la bilaabo howlgalka dhan al-shabaab lagana bilaabo deegaanada maamulka waad dhegeysan doontaan baydhabo kulamo gaargaara ah ayaa ka socda iyadoo la filayo in wejiga labaad ee shirka dib heshiisiinta looga hadla arrimaha siyaasadda waxaad kaloo dhegeysan doontaan si guud falanqeyn ku saabsan xaaladaha guud ee dalka iyo dagaalada ka socda gobolada dalka waxaa kaloo aad maqli doontaan israa'il oo keenaysa qorshe lagu hubeynayo israa'iiliyiinta kadib weerar lagu dilay askar iyo ciidamo ka tirsan maamulkaas qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan iyo u diyaar garooba ogaal taasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhaca Snoop qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay iyadoo dalku ku jiro xaalado dagaal qeybo badan oo kamida ah gobolada dalkuna ay ka soconayaan dagaalka iranka al-shabaab haddaba waa maxay istaraatiijiyadda madaxweyne xasan sheikh uu ku wajahay dagaalkan ma tahay mid markaa uu ku guuleysan karo iyo sida haatan ay u socdaan dhammaan aragtiyada uu ku wajahay dagaalka waxaan wax ka weydiiyey korneel cabdulaahi cali macow oo ah khabiir dhanka amniga wax badanna kasoo shaqeeya hay-adaha ammaanka waa salaamayaa dadka soomaaliyeed raadiyo kulmiye intaas markaan uga gudbo waxaan aad iyo aadaan u ammaanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guulaystay inuu dadka soomaaliyeed oo u mideeya cadowgooda guulaha la gaaray waxaa ka mid ah in culammadii soomaaliyeed oo kala fikir duwanaa inkastoo dhammaantood ma dad muslimiin oo shaaficiyiina ay yihiin haddana dariiqooyina u kala qaybsanaayeen waayo aad u fog ay maanta u midoobeen soona saareen fadwo ah in khawaarij ay yihiin argagixisada inay yihiin khawaarij inay yihiin banaystay duulaanku ah dhiigga iyo dadka muxuu aha soomaaliya taasi waa guul guusha labaadoo la gaaray waxa waaye in laga curyaamiye dhinaca dhaqaalaha iyo isu socodka istaraatiijiyadani waxa waa midda ifafaalaheeda waxaa muuqda sababaha looga guulaysto dagaalka insurgencyga oo lagala dagaalamay dhinaca diinta dhaqaalaha iyo cudud ciidanna lagu maquuniyey oo shacbii dowlad bay u istaageen cadowga inay iska dulqaadaan marka waxa waxawaa shacabka soomaaliyeed way guulaysanayaan in yar ayaa ka dhiman inta yarna maantay waxa ay u dhaqaaqeen muxuu eh, ahay jubbaland maanta ayay dagaalka ay bilaabeen marka waxawa dagaalka geeska gees ayuu noqonaa sidaas ayaa muxuu ahay maaragtay oo khiyaamahooda usoo dhawaanaya muxuu aha kuwa ku dhuumaalaysanaayo oo shaydaan cali dheer oo ka mid yahay mxamed xasan markuu xafiis kusoo noqday wuxuu keenay istiraatiijiyad saddex dhinaca mid waa mid dhinaca ah, milatariga oo toos dagaal toos ah iyo mid waa sidoo kale mid dagaalka dhaqaalaha economic wo iyo midda saddexaad oo ah in fikirka la iskala dagaalamo ama ideology wo marka maxaa ku muuqda markaad eegtay istraatiijiyadda madaxweynaha si u dejiyey bal mid mid haddaan u dulstaagan saddexda qaybood oo istraatiijiyada ah maxaa in lagula dagaalamo argagixisada xawaarista waxa waaya guulo weyn ayaa laga gaaray waad arkaysaa culammada soomaaliyeed meel kasta iskaga yimaadeen dibadda iyo gudahaba inay iyagoo midaysan oo aan firqooyin aan kala ahayn sidaan hore kuugu sheegay ay soo saareen fadwo inay khawaarija yihiin hay-adaha amniga oo ku guulaystay in gaar ahaan niisa ay guulaysatay inay accountiga ama maxaa xisaabaadka ay lacagaha ugu jireen shabaab in laga xanibay oo dhaqaale xumo ay hayso oo maanta aan arkayna shaydaan calidheere aan arkayna asagoo kmxuaha ka cabaadaya ahay miidiya ka cabaadaya marka waxa waxawaay dagaalkaani waxawaay waa dagaal muxuu ahay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo dowladooda intaba ay maaragtay qaadeen guulo wanaagsanna waa laga gaaray istaraatiijiyad aad iyo aad oo maarata dadka aqoonta u leh dagaalka u leh dagaal dagaalka bartay ay maarata aad ay u ammaaneen sida ay maarata dowladan xasan sheikh ay u wajahday cadowga in loo dabargooy waa gartay corneley hadda markaan eegno dhinacyada galmudug iyo hirshabeelle weli waa socdaan dagaaladu galmudug waa gabagabo sida dowladdu sheegtay dhowaan Eh, marka dhinacyadan haddaan eegno dhanka kale ee koonfur galbeed iyo jubbaland marka maxaa isleedahay waqti intee lagu qaadan karaa isleedahay eh, maantay waxa waaye waxaa dhaqaaqay ciidankii jubbaland shacabkii iyo dowladibo iyo ciidankooda way u dhaqaaqeen in maaragta dagaalka jubbaland ay maaragta la bilaabo gaar ahaan zoonka kismaayo eh, dhinacan kaleeto oo galmudugna waxa dhiman waxawaaye waa galhareeri iyo waxaa magaalooyinka tuulooyinka ugu waaweyn iyo degmada muxuaha labada degmo galhareeri iyo iyo ceelbuur ayaa dhiman laakiin dhinacan hiiraan oo weli ay maaragtay kasoo xerataraarayaan webiga dhinaciisa kaleeta gaar ahaan beer xaano iyo webiga dhinaciisa ay kasoo baxayaan maahane eh, quraxsanka hadii dagaalkeeda uu bilowdo weliba hadeertaan ciidanka macawis leedahay ciidanka xooga dalka oo iskaashanaya ayaa qoraxsanka dagaal ku qaadeen oo maarata dagaalka shala socday oo kaleeto marka waxaa ifafaalaha hadda soo socda waxaa dagaalka inuu maaratay oo u gudbi doono koonfur galbeed iyo maxaa jubbaland marka gabagabadii waa marka dhinacan way ka dhammaadeen inta badan in yaroo ku dhuumaalaysanaysa maxaa meelahan ceelbuur iyo galhareer iyo ku jiraan iyo dhulka haradheer iyo ceelbuur u dhexeeya maahan inta kaleeto waxa way ka dhammaadeen marka wax la dilay iyo wax kala yaacay ayay noqdeen marka dagaalka waxa hadduu soo wajahan yahay dagaal muxuu ahaay ku dhafoo ka dhaqa iyo magaalada muqdisho ay arbishaan oo dil qorshaysan bay dilaan ay dadka ku dilaan ama qaraxyo ay sameeyaan laakiinse dagaalkii weynaa oo shabaab waxa waaye koonfurta dhinaca uu ka dhamaaday hirshabeelle iyo galmudug intiisa badan waa gabagabo waa gartay corneel mid kalaa jirta oo inta badan soo noqnoqota in magaalo markii al-shabaab laga qabsado oo kale muddo kadib inay weerar gaadma ah oo society bam ku bilowda ismidaamin iyo dagaalo toosa oo inta badan u dambeeyay kii galcad hadda lagu dilay cornel ture marka maxaa is leedahay arrintaas habacsanaantaas oo ciidamadu aysan waxba casheera ka baranaynin in mar waliba dagaal ama weerar ceenkaas oo kale ay soo qaadaan al-shabaab waxa waaye cadowga markii la xanuujiyo oo meesha uu ka baxo dib ayuu isu soo abaabulaa taana waxaan rajaynaynaa in maaragtay dhibaatadeeda markii la arkay in wixii hadda ka dambeeyay ay maaragtay ciidanka ay ay foojignaantooda iyo ay muxuuha korrin doonaan isla markaasna muxuu ahay roondo ama sahan oo habeen iyo maalane risoonka ay joogaan inay mahad u diri doonaan sidoo kaleete muxuu ahaayeen meesha la yiraahdo muxuu aha xaradheere madaxweyne qoorqoor waxa uu ku dhawaaqay inaan qaad la keeni karin soonkaas qaad la keeni karin laakiinse ciidankan gorgor iyo muxuu aha iyo iyo danab waa ciidan nadiif ah oo maarata qaadka iyo muqadaraadka aan isticmaalin laakiinse ciidamadii hore iyo waa laga yaabaa inay maaragtay ay ku mashquulaan ciidankana isma dhexgalaan markii ay goobaha dagaalka ay joogaan markay dagaalka wada qaadayaan maahane markii la kala degayo way kala degaan laakiinse wixii hadda ka dambeeyo foojignaantooda waa xataa haradheere ayaan dhaweyd waxay dejiyeen istraatiijiyad inaa haradheere aan lagu sugin oo muxuu ahay la baaco sida cadowga dhinaca ugu dhaqaaqay la dabagalo marka taas ilaahay idinkiis mar dambe sooma noqonayso ugu dambeyn eh, cornele maxaa la gudboon madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa si marka waqti badan uusan kaga qaadan dagaalkan waxaa waxaa la gudboon madaxweynaha in maaragtay ballantii uu shacabka soomaaliyeed u qaaday inta badan wuu fuliyey waxa uu dhiman soomaali heshiisa caalamka heshiis la ah caalamka tiisana wuu soo dhameeyey soomaali heshiisa marka waa in laga bilaabo muxuu ahay laascaanood oo qoladan hadda muxua la yirahdo sanaag iyo muxuahayo sool la yirahdo ascaanood in maaragtay arrintooda waa dad soomaaliyeed oo calankoodii la soo baxay in maaragtay uu isla markaasna uu aqoonsado inay yihiin dad degaanka soomaaliya ka tirsan oo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ka tirsan sidaas oo u aqoonsado isla markaasna somalilan qolada la baxday oo muxuaha hargeyso deganne ay maarata dadkaani amnigooda iyo xasiloonadooda dowladda federaalka ay maaragtay ay gacan ay u fidiso in maaragta dadkaa walaalaha aysan isdagaalamin haddii qoladaan yidhaahdeen aniga soomaali kama go-ayno kuwa kalena inaysan qasbi karin taasna waa inuu maarata madaxweyneha il oo ku fiiriyo kornel cabdulaahi cali macow oo ah khabiir dhanka amniga ayuu ahaa oo markaa aan wax ka weydiinaya arrimo ku aadan xaaladaha guud ee dalka si gaara ah dagaalka dalka ka socda markan jubbaland haddaan eegnana madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud waxa uu sheegay in ay dardargelin doonaan howlgalada ka al-shabaab ee ka socda deegaanada isagoo markaa ugu tagay ciidamada kuwa jubbaland ee daraawiishta furmaha dagaalka janaay cabdalle oo dhawaan ay kala wareegeen al-shabaab wuxuu sheegay in dagaalku sii socon doono qeybo badan oo deegaanada kala ka midana ay gaari doonaan dhawaan maamulka dowladda jubbaland ciidamada dowladda jubbaland iyo ciidamada s n e iyo noocyada kala duwan ciidamadan ay hadda ku howlgalsan yihiin howlgal ugu jiraan xoraynta deegaanada jubbaland ee ku jira gacanta khawaariijta argagixisada arraxalaawayaasha ah waan ugu hambalyaynayaa ciidamada geesiyaasha ah tallaabooyinka sharafta leh oo ay ka qaadayaan horumar ka leh ay ka qaadayaan cadowga shacabka soomaaliyeed iyo cadowga deegaanada jubbaland hadda laga xoraynayo waxaan leeyahay ciidamada naftoodwarayaashaah waa idin garab taagannahay garabkiinnaan taagannahay hortiinnaan taagannahay gadaashiinnaan taagannahay dhinacyadiinnaan taagannahay waxaan rabaa inaad ii hambaliyo idin idhaahdo hambalyo waxaad iigu doontaan salaan aadin kaga sido madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo iga gaarsiiy saraakiisha ciidanka iyo ciidanka oo dhan iyo shacabka reer janaac cabdalle salaantaas iga guddooma waana idiin hambalyaynaynaa dawooyin iyo gargaarna waa idinkeen kuwo kalena waa idiin soo socdaan deegaankiinna soo camira qoraxda haddee dhacdo ilaa waa ka baryi ma soo noolaanaysaa warshaabo waa u dhammaata waa dhaceen samaadha ka maqlaysiine dadka duurka soo bixiya iyo idin lugoyne iyo dhibaatadii iyo dhicii iyo amni darradii iyo mashaakilkii waa dhammaaday ayagana waxaan uga baaqayaa ciidamada isu soo dhiiba ciidamada isku soo dhiiba si broseska iyo nidaamkii ladiin mariyo aad iyo aad aa umahadsantihiin deegaankiina ladin ka warqabayaa ciidanka la shaqeeya dawladda la shaqeeya habeen iyo maalin intuaan imaanina haddii alla idmo laakiin qalbigiina ka saara dawladdu hatii maa noqon doontaa meel u noqon mayno waraab soconaynaa ilaa jilib bo'aale jamaame xagar saakow badhaadhe meel aanna tegayn male ciidankiinna aamina la shaqeeya kow ilaahay aamina allah waaxid nimanka xukunkood u aragteen waxoodaa soo aragteen waa tageen waa tageen nimankaas sababtoo ah caqabada kuma noqdeen ummadda soomaaliyeed deegaanada jubbaland ee kaga sugiyiin insha allah waa laga dhammaynayaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud ayuu ahaa oo markaa ka hadleeyey lana hadlayay ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta jubbaland iyo kuwa dowladda oo ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada jubbaland barnaamijka waalaad degeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka waad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin oad nagala socotaan dhegeystayaal markan koonfur galbeed adaan eegna magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weli waxaa ka socda kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayaan xubnaha murashaxiinta ee midooda murashaxiinta koonfur galbeed kuwaasi oo doonaya in markaa xal laga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha mudaxileedka cabdicasiis laftagreen oo markaa doonaya inuu qaato muddo kororsi hal sana halka xubnaha mucaaridkuna ay diidan yihiin oo ay doonayaan in doorasho loo dareero oo doorasho la aado cabdisitaar xasan cali oo kamid ah xubnaha midooda murashaxiinta koonfur galbeed murashaxna ah knn ayuu la hadlay waxa uu sheegay in xalka koonfur galbeed uu yahay keliya in doorasho la aado oo wado kale aysan furnayn hadda walaalow eh, shirkan mudduu socday eh, international communitiga beesha caalamkeed ay ka ahaayeen dhinaca logistikada ayay ka taageerayeen shirka eh, waxaa shirka ku dhawaaqay oo garwadeen ka ahaa gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya sheekh aala madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirkadaas furay madaxweynaha sideed maalmood ayuu joogay magaalada baydhabo wuxuu ku guulaystay dad kala irdhoobay is soo dilay is-hor fadhiisan waayey inuu isku keeno is-hor fadhiisiyo dadkaasoo marxalado kala duwan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka soo maray ugu dambeyn dhinacyadii isku haayeen magaalada baydhabo uu is-hor fadhiisiyey madaxweynaha labada dhinacna wuxuu kula heshiiyey inay ka shaqeeyaan nabadda labadeeda dhinacna weyn u yahay wixii soomaaliya adow u ah wixii dadka soomaaliyeed adow u ah kuwaasoo madaxweynaha nagu yiri ururka al-shabaab dagaalkeedii iyo xoreynta dalka si midaysan ha loogu shaqeeyo soomaali in ayada qoryo isku maartisa fiiqdo ama qoryo isku adeegsato waa soo dhammaatay waxaan idinka codsany idinka codsanaya walaalayaal inaad heshiisiin muddo maalmo iyo sacdo iyo iro dheer oo maaragtay la wada galay waxaa la isku fahmay in qori meel laiska dhigo fikir siyaasadeed iyo aragtiyo lasoo bandhigo dhinacyada waxay ku heshiiyeenna fulinteedii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu mas-uuliyaddeeda qaato waayahay kulanka hadda aada qabanqaabiseen ee maanta aada yeelanayseen eh, maxaad uga hadlayseen oo ahayd ajandaha aad uga hadlaysaan ajandaha aan uga hadlayna kulanku wuxuu ahaa eh, dhinacyada mucaaradka inaysan marnaba diyaar u ahayn muddo xileedka madaxweynihii maaragtay eh, waktiga ka dhammaaday inuu sii socdo marnaba inaysan diyaar u ahayn ay rabaan doorasho in maaragtay daawo ay u tahay koonfur galbeed waxaan ku codsanaynay oo aan ku soo bandhigaynay in doorasho degdeg ah koonfur galbeed ay gasho dhinacyada tartamayana ay ku tartamaan si xor ah oo xalaal ah musharixiinta dad fara badan oo walaalaha waaye oo wax ka dhexeeya dhaliyo ka dhexeysa deegaan ka dhexeeya wax kasta ka dhexeeya si xor ah loo tartamo doorashada lasoo dadejiyo shirkiayni maanta intaasu qusay makuu muuqataa marka in eh, la laidin yeeli karo warkiina oo koonfur galbeed ay doorasho ka dhici karto markaad eegtay diyaargarowga maamulka koonfur galbeed doorasho way ka dhacaysaa waana lagu heshiinayaa mucaaradka oo ani aan maaragtay qeyb ka ahay iyo dawladda xukunkeedii dhammaaday labadiina dhinac waxaa daawo noo ah doorasho labadiina dhinacna waxaan ku go'naa wixii noo qaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ku heshiina fulinteenana fulinteedii asigaan ka rabnaa uuna noo ballanqaaday waxaa la ogsoon yahay in mudaxileedkii madaxweynuhu uu dhamaaday muddo hal sana ay ugu dareen baarlamaankiisa waktigii doorashada loogu talagalay inay dhacdana lasoo gudbay muddadii halkii sanaheed uu baarlamaanku u ansixiyana waktiganba lagu guda jiro oo qaybo kamida ah ay baxeen amaba bil la dhihi karaba ku dhawaad ay baxday markaad fiiriseen suurtagal siday ku noqonaysaa dalkuna dagaalla ayuu ku jiraa sida la ogsoon yahay oo al-shabaab lagula jiro dagaalka al-shabaab lagula jiro iyo maandeedka ka dhammaaday dowlad goboleedka labay kala yihiin dagaalka waxaa galaya dadkoo midaysan hadda dadkii ma midaysna qaar maamulka xilka ka dhammaaday uu maskaxdoodii iyo maankoodii iyo kusii fooraraa iyo aqligoodii su aqliga iyo awoodda iyo talada ay u midowdo koonfur galbeed doorasho ayaa daawo u ah wayna gelaysaa sababtan kuu sheegaya koonfur galbeed haddaanan doorasho la gelinin muddo kordhinta tusbax go-ay amalay noqonaysaa galmudugaa muddada kordhisatay jubbalandna kordhisatay puntland saaxiibkay siciid cabdulaahi deni ayaa mudukordhin u fakanaayo dalkan mudukordhin daawo uma aha mudukordhin hadday faa'iido leedahay ama la heli karo maxamed cabdulaahi farmaajo faa'iidadeeda heli lahaa wuxuu kala kulmana waa aragtay meeshii ku dhammaatay sheekadiisna waa aragtay marka dalkan mudukordhin daawo uma aha maxaa diiday halka sano inaad eh, cabdicasiis ugu dartaan oo aad eh, uga hartaan maadaama baarlamaankaba uu ansixiyey eh, dagaaladan ee al-shabaab lagula jirane aad ka qayb noqotaan si ay dardar ay ugu socdaan deegaanada koonfur galbeedne al-shabaab looga saaro maamulada dariska la ah koonfur galbeed in badan oo ay al-shabaab ka haysteen waa laga xoreeyey walaalow waxaa diiday madaxweynuhu markii shirka la furaayey madaxweynaha mudxireedkiis dhammaaday saaxiibkii cabdicaziis laftigadan asaa sheegay wuxuu yidhi aniga iyo mucaarad koonfur galbeed waxaan isku haysanaa laba shanlo oo ah shanlada lagu shallaysto mucaaradkana wuxuu yidhi bidaar ma timo malaha laha anigana eh, eh, timo ma labada shanlo aan isku haysano hadii aan mid mid kale tiisi u siiyo hataa waxay noo tarayso malaha taas waa ku raacsana maamulka meel koobanu ku shaqeeya magaalada baydhabo banaankeeda al-shabaabaa jooga keliya isagan waxaa daawo u ah doorasho annakana waxaa daawo noo ah doorasho soomaaliyana doorashaa daawo ah cabdisitaar xasan cali oo ah mid ka mid ah xubnaha midooda murashaxiinta koonfur galbeed soomaaliya ayuu ahaa markan haddaan egno iiraan waxaa ka dhacay dhulgariir xoogan oo khasaare kala duwan dhaliyey dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa shan waxa uu ku dhuftay magaalada koy loo yaqaano oo dhacda koonfur galbeed dalka iiraan saddex ruux ayaa lasoo wariyay inay dhinteen boqolaal qof oo kalena ay dhaawacmeen ugu yaraan sideed ruux ayaa lasoo wariyay in dhaawacay ay soo gaareen inta badan waxaa la geeyay goobaha caafimaadka maxamed sadeek mutamadiyan oo ah maayarka galbeedka gobolka azerbajaan ayaa sidaa u sheegay warbaahinta waxa uu ahaa mid kamida ah dhulgariiradii ugu weynaa ee dalka ka dhaca muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uuna markaa laga dareemay halka loo yaqaano yurina iyo qeybo badan oo kamida ah dalkaasi iiraan afartan goobood oo kala duwan ayaa lasoo wariyay in laga dareemay ruxanka dhulka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq dhulku sameeyey iyadoo qeybo kale oo dhanka xuduuda ahna lasoo wariyay dadku inay cabsi wajaheen waxayna sheegayaan dadku in weli laga cabsi qabo in mar kale qeybo kale uu ku dhufan karo dhulgariirka dhismayaal badan ayaa burburay oo ay muhiim u ahaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka iiraan waxayna burburka keenay dhulgariirka xoogiisa inta badanna waxaa lasoo wariyey in ay aada u burbureen dad guryo ay deganaayeen oo markaa ku yaalay kooy halka loo yaqaano oo ah goobaha ay markaa dhulgariirkan ku dhiftay xaafado badan oo ku hareereysnaa sidoo kale waa ay burbureen sidoo kale waxaa la waayey oo go-ay adeegyadii isgaarsiinta iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ka mid yihiin adeegyada korontada magaalada iyo qeybo kale oo kamidana waxaa markaa lasoo wariyey muddooyinkii lasoo dhaafay inay ka jirtay cabsi la xiriirta in la dareemayay muddooyinkii lasoo dhaafay dabeyle iyo sidoo kale in dhulgariir mararka qaar goobaha qaar laga dareemay muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada waxay muujinayaan in markaa wadooyinka magaalada koy laga arkay burbur xoog leh oo wadooyinka soo gaaray iyo sidoo kale baalayaasha korontada iyo waxyaabaha kale ee wadooyinka ku xardhanaa oo iyana burburay baabak maxamuudi oo ah madaxa hay-adda badbaadada gurmadka deg ah ee iiraan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in laba diyaarad oo gargaara ah loo diray lagana diray garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee tehraan kadib markii lasoo wariyay in loo baahan yahay in lasoo badbaadiyo hantida dadka iyo qaar kale oo dadka ka mid ah naftadooda si markaa loo badbaadiyo dadka kale ee ku nool gobolada waddankaasi iiraan barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddaan usoo noqono eh, dhanka iyo arrimaha soomaaliyana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shan sano oo xabsi ciidan ah iyo sidoo kale ilkuhaynta booliska ku xukuntay odayaal laga soo xiray magaalada cadaado ee maamulka galmudug desembar keedii sanadii hore kadib markii la sheegay inay heshiis iyo wadahadalo la galeen kulana galeen xaradheere al-shabaab intii ay ku sugnaayeen oo aan laga qabsan lix iyo tobankii bishii bishan janaayo sideed iyo tobankii bishan ayaa loo fadhiistay dhageysiga dacwadeedkooda waxaana markaa la dhageystay dhammaan garmaqalka dhinacyada iyo wax lasoo bandhigay cadeymaha iyo sida go-aanka dowladdu ay u buriyeen xubnaha odayaasha ah dowladdu waxa ay markaa sheegtay in aan la ogoleyn lamacaamilka iyo wax ku darsiga al-shabaab dhowr jeer ayayna xukuumaddu go-aano kala duwan kasoo saartay arrintaa waxaana loogu baaqay dhammaan dhinacyada ganacsatada shacabka iyo dhinacyada kala duwanba in markaa aysan ka qeyb qaadan la macaamilka xubnaha al-shabaab oo dowladdu dagaal ay kula jirto markan beyru hadaan u noqonana wadanka beyru magaalada madaxdiisa ee lima waxaa weli ka soconaya dibadbaxyo rabshada wata daraasiin dada ayaa dhintay dad kale waa ay dhaawacmeen boolisku waxaay isku dayaan inay xakameeyaan shacabka dibadbaxyada dhigaya rasaas ayayna u adeegsanayaan mararka qaar iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya waxaana dalkani uu ku jiraa toddobaadyo dhibaatooyin siyaasadeed xasilooni darro amni oo ka dhalatay in markaa xukunka laga tuuray pedro castillo hogaamiyihii hore ee dalkaasi beyru waxaa la xaqiijiyey dhimashada victor santespan oo ah shan iyo konton sano jir waxaana uu ku dhintay eh, dibadbaxa ka dhan ah xukuumadda ay shacabku dhigayeen waxaa lasoo wariyey in ciidamadu isku dayeen in la baajiyo dadka dibadbaxyada dhigaya si loo joojiyana waxay ciidanku adeegsanayeen awood military iyo si ay dadkani loogu celiyo guryahooda wadooyinka ay xirayaan iyo dhismayaasha dowladana laga celiyo waxaa dhowr jeer uu dhaawac soo gaaray xubintan haatan geeriyootay oo kamid ah dadka dibadbaxyada dhigay ee santispan lagu magacaabo waxaana dowladdu ay sheegtay in mar weliba ay muhiim tahay in la dhaqan geliyo sharciga xukuumadda beyru xubnaha xisbiyada mucaaridku waxa ay markaa ugu baaqeen xukuumadda inay joojiso dhibaatada shacabka ay ku hayso sidoo kale waxay ku eedeeyeen in dowladdu ay caburinayso saxaafadda oo aysan doonayn inay soo bandhigto xogta rasmiga ah ee waxaa ka jira magaalada lima iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi beyru madaxweynaha wadanka dina ballard waxa ay sheegtay inay ka xun tahay waxaa soconaya sidoo kale waxay sheegtay inay tixgelin doonto go-aanka koongareska bayru ay ku diideen inaan lasoo hormarin doorashooyinka madaxtinimada ee wadanka iyadoo dalku uu ku jiro xaalad kacsanaan ah dibadbaxyo rabshado wata iyo deganaansho la-aan siyaasadeed ciidamada ammaanku weli waxay isticmaalayaan awood si ay u baajiyaan dadka dibadbaxyada dhigaya u badan taageerayaasha pedro castella hogaamihii hore ee bayru sharci dejiyaasha ama xubnaha baarlamaanka waxay sheegeen in marnaba aan la jebin karin dastuurka dalka waxay sheegeen in la filayo doorashooyinka ugu horeeya inay dhacaan sanadaha sidaas oo kalena marnaba aan la aqbali doonin in lasoo hormariyo doorashooyinka lana qabto sanadkan dina bullard waxay horey iyadu sheegtay in ay ku adkeysan doonto inay xafiiska sii joogi doonto iyadoo dibadbaxyaashu ay ugu baaqayeen inay xafiiska banayso arintaa way ka dhagax adeegtay waxayna sheegtay in baarlamaanku uu leeyahay go-aanka ugu dambeeya ee markaa ay iyadoo xafiiska ku joogaysa ama kaga tegayso dina bullart waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee dalkan dhaca koonfurta qaaradda amerika ka noqota madaxweyne kadib markii la xiray hogaamiyii hore ee dalka beyru pedro castillo kaasi oo lagu eedeeyey inuu kala diri rabay sharci darro ah baarlamaanka dalka kuna tuntay dastuurka iyo sharciga beyru markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada xubinta sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ladalaya baraha bulshada ayaa xubinta qayb ka ah isla hadalhaynta ayaan ku hormarinaya cabdirashiid oo dhankaaga waayo maryan waa maasintaa dhanka hadalhaynteedii kalena haddii aynu eegnana dhankii ciyaaraha weeyaan waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta barsha xalay markaa inay guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubadda cagta jaruna kulan xiiso badnaa iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona hadda lix dhibacood ay hogaanka horyaalka laliigaha ay ku hayaan barsha sanadkan waxay doonayaan in horyaalka gacanta ay ku dhigaan sanadda labaatan sagaaliyo tobankii labaatanki ayaa ugu dambeysay xil ciyaareedkaasi markaasi oo kooxda kubadda cagta barsha marka ay qaadeen sanadkan waxay doonayaan inay markaasi ku guulaysan inkastoo horyaalka uusan dhoweyn laakiin barsha waxay ka dhigan tahay in lix dhibcood muhiima ah hadday gacanta ku hayaan ciyaarihii kaleeta la ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester united Eh, way garaacday kooxda kubada cagta ddn waxay usoo gudub wareega lix tobanka efe kaabka iyadoona kooxda kubada cagta manchester united waayadanba guulaha ay markaasi iska sii wadayeen markii la eego waayahay hadalleynta kale jirtan haddii nu eegdana kooxda kubada cagta real sociedad iyo kooxda kubada cagta madrid ayaa kooiy tobanka habeen wada ciyaaraya iyadoona kooxda kubada cagta marengeyska ay dooneen inay guulaha sii wataan ayna markaasi guulaystaan saddex dhibcood ayaa loo jeedsan doonaa haddii kooxda kubada cagta real madrid ay garaacdo kooxda kubada cagta real sociedad laakiin haddii la garaaco waxay ka dhigan in koox kubadda cagtariya lix dhibcood hogaanka horyaalka liigaha laga qaban doono dhan kaleeto atletic madrid iyo weliba osasun ayaa wada ciyaaraya dhanka efkaabkan haddiinu eegnana dhowaan afarta galabnimo qadar soddon daqiiqa ah. koox kubadda cagta liverpool iyo breyton ayaa wada ciyaaraya waa kula badan weeyaan sareeda talyaanigana labada duhurnimo qadar soddon daqiiqa ah. koox kubadda cagta sulu iyo weliba ac milan ayaa wada ciyaaraya caawa kuli tobanka habeenni wa rubi dhimana roma iyo weliba koox kubadda cagta napoli ayaa wada ciyaaraya waa ka hadaleynta ayaan intan kusoo gabgabayna markaa dhankii qormooyinka dhulka qormooyinka haddii aan eegno qormada ugu horeysa ee xubinta haddii aan soo qabto wax lagu bilaabay oday waayeel ah ayaa waxa uu tariin la saarnaa wiilkiisa oo jira da-da labaatan iyo shan sano ayna ka muuqato farxad aada u ballaaran oo laga dareemayo wejigiisa iyo ficiladiisa intaba taa oo sababtay in dadku ku hareereysan ay daqiiqad kasta soo milicsadaan daaqada uu wiilka fadhiyo maadaama uu sameynayo ficilo iyo qosol aysan la wadaagin rakaabka kale ee ku wehliyo tareenka wiilka oo xaalad ahaan ku mashquulsana naftiisa kana duwan dadka kale ee safarka kula jira ayaa gacantiisii ka dhex bixiyay daaqada isagoo dareemay leerta hawada iyo xawliga ku socdo dabadeedna intuu qeyliyay ayuu aabihii ku yidhi aaba ma ujeedaa geedaha dhammaantood oo gadaal gadaal noo fiirinayo aabbaha dhalay wiilka oo dhoola cadaynayo ayaa ku yidhi waa runtaa waxaana ugu wacan xawaaraha uu tarin ku jirayo oo ka dhigan in geed walba uu kuula muuqdo mid ka guuraya booskiisa inkastoo uu wiilku yahay mid aan la qiyaasin karin farxadiisa oo aysan jirin wax lagu tilmaamo ayaa haddana waxaa dheehiisa dhibsaday laba dumar ah oo ka ag dhowaa goobta uu wiilku fadhiyo iyagoo dhexdooda isi su-aalay waa maxay sida uu u dhaqmayo ninkan weyn ee lamooda canug yar oo dhalaan ah iyo erya kale laba kala bariday kala warlee dumarkii oo la yaaban wiilka ayaa waxaa dhacday in wiilkii mar labaad uu qeyliyay isagoo aabihii ku yiri fiiri xayawaankaas ku jira xerada dhexdeeda iyo sida ay daruurta dushooda taagan ula socoto taliinka labadii gabar ee u dul qaadan waayay qeylada wiilka ayaa ku dhiirada inay kula taliyaan aabaha dhala wiilka in uu dhakhtar geysto si looga daweeyo xanuun xanuunka asiibay aabbaha oo ka duulaya hadallada ay usoo jeediyeen labada gabdhood ayaa ku jawaabay hadda ayaan ka soconaa isbitaalka waayo wiilkayga oo aragga la-aa weligiis ayaa markii ugu horeysay noloshiisa maanta dib u helay iftiinka indhihiisa taa ayaana ugu wacan in wax kasta ay ula muuqdaan qaab ka duwan mugdigii uu ku noolaa shan iyo labaatankii sana ee lasoo dhaafay ugu dambeyn cibrada ku jirta sheekada ayaa waxay tahay in aan lagu degdegin xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka ama aan lagu xukumin habdhaqankooda gaarka ah waayo waxa jiri karo arimo badan oo ku kalifi karo qofku inuu sameeyo waxyaabo aan caadi ahayn oo aad la yaabto balse aad la ilmeyso marka aad ogaato xaqiiqda dhabta ah ee ka dambeyso qormada ugu dambeysa dhankayga hadii aan eegan marayna waxaa lagu bilaabay wax lala noolaado waxa ugu qeyr badan ee wardiga allaweyne saaxiibka ugu weyn uguna daacasan dunida waa qur-aanka kariimka jaceylka ugu quruxda badan adduun iyo aakhiro waa jaceylka uu qofkuu jeclaado hallaweyne acmaasha waajibka ah ee alla dusheena ku waajibiyey waxaa ugu qeyr badan salaada geesinimada dhabta ah ee la sheego waa inaad allah ka cabsataa adigoon arkin rumaystana inuu asiga kuu jeedo mar waliba ayaa qormada lagu soo gabagabay waxaynu qormadan ka soo hageenay qobaraha bulshada kasoo gala ismaaciil bulle xubintii waa naga xubintii bandhigga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale markaan kureeda waqooyi hadaan eegano waxay inkireen beeniyeenna in ay taageero military siiyaan maleeshiyaadka ruushku taageero ee ka dagaalama ukrain kadib markii xukuumadda washington ay ku eedeysay pyongyang in taageero military hub casriya ah ay siiso kooxaha loo yaqaano wagner group ee markaa ka dagaalama wadanka ukrain sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda kuuriyada waqooyi oo la hadlay wakaalada wararka ee ku afka dowladda waxa uu sheegay in eedeynta mareykanka ee kuuriyada waqooyi ay tahay waxba kama jiraan aan sal iyo raatoona lahayn ayna iyadu muuqato in ay cadeyn karaan in washington ay taageero milatari oo aan gambasho lahayn siiyaan ukrain mareykanku waxa uu sheegay in xubnaha loo yaqaano wagner-ka ama shaqaysayaasha ruushku taageera ee ukrein ka dagaalamay inay yihiin maleeshiyaad iyo ururo xagjir ah oo dambiilayaal ah ayna u aqoonsadeen arrintan ay tahay mid markaa ay cadaadis ku saari doonaan in xubnaha la cunaqabateeyo sidoo kalena loo adeegsado wax waliba oo sharcigu ka qabo oo lagu fulin karo waxay intaa ku dareen in xubnaha kuuriyada waqooyi ay si dhuumaleesi ah taageero milatari iyo hub ku siiyaan xubnahan wagnerka loo yaqaana ee ka dagaalama waddanka ukrein waxay sheegeen in horey loo mamnuucay in la joojiyo taageerada la siiyo xubnahan golaha ammaanka ee qaramada midoobana ay qaraar ka soo saareen balse pyongyong way ka gaabsatay arrinta inay ka hadasho inay cambaareyso dagaalka ruushka waxayna u muuqataa aragti ahaan inay taabacsan tahay aragtida ruushka uu ku doonayo in yukrain lagu kala gooyo dhulkeedana badi ay qaataan aqalka cadda ee mareykanka waxa uu sheegay in xogo sirdoon oo mareykanku ay heleen f b i da ay muujinayso in marka la helay diyaarado markaa ka degaya saldhig milatariga kooxahan ay ku leeyihiin qeybo kamid a ah ukrain kuwaasi oo markaa ka yimid wadanka kurida waqooyi waxayna arintaa sheegeen inay tahay mid lagu soo horinayo colaada ukrain iyo ruushka kuuriyada waqooyina ay markaa si toosa ah ula safan tahay ruushka ninka u qaabilsan arrimaha ciidamada waaxda mareykanka ee waqooyi kuuriya ninka loo yaqaano kawan jongan waxa uu diiday eedeynta loo jeediyey waxaan qirayaa tan inay tahay mid waxba kama jiraana waxay faafinayaan xogaa aan waxba ka jirin iyo kutirkuteen waxay isku dayayaan inay bedelaan sawirka saxda iyo xogta saxdaa tani ma ahan mid aan ogolaan doonno marnaba annagu ma dhiirigelinayno ficilada guracan ayuu yiri kowan jongan oo isagoo ah nin u hadlay saraakiisha ciidamada milatariga ee kuuriyada waqooyi quwadaha dunida waxay ku loolamayaan dagaalka ruushka iyo ukrein mid waliba waxa uu markaan doonayaa inuu kaga qeyb qaato af iyo aadin reer galbeedka uu mareykanka ugu horeeyana ma qarsanayaan taageerada ay ukrein siinayaan halka ruushka iyana ay taageero kala duwan ka helayso sida la aaminsan yahay xulafadeeda kuuriyada waqooyi iyo shiinaha oo iyana aragti ahaan taabacsan in laga soo horjeedo aragtida dalalka reer galbeedka joe biden hogaamiyaha mareykanka waxa uu ballan qaaday in taangiyada casri ah la siin doono ukrain iyo hub casri ah oo ah hub ay aada u horumariyeen mareykanku si dagaalka ka dhanka ah ruushka ukrain ay ugu guuleysato iyadoo dagaalka ruushka iyo ukrain markan uu muuqdo mid sanad jirsaday barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan kenn oo nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka walaad degeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan saaxiibayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan war kalamaanay adduunyada waxaan dhalin dhaayuhuma ay qaban dhegna laguma soo warin kolay dhagax dixee tahay mar barbay dhacdaayoo wixii aan la soo dhalin rabbina toos u soo dhigo iyagaa wax sii dhala waa taariikh u dhiganoo dhanna kama maraanoo haddii ayan sii dhalin ogow dhaxal ma reebaan wax kastoo dhallaanina wuxuunbay dhalaanoo dhib ka soo maraanoo dheefna looga yeelaa markaan ka hadalnana dhadigow sidiisii fool lala dhaqaaqiyo axal laysku dhaamiyo dhiig laysku hoorshiyo dhinacyayntii maahee ujeeddada dhabtaa iyo yaan dhaxal ku kaallumin halabuurkii dhaartiyo abwaankii dhaqaaqee markii xaal ku dhiirraday dhafoorrada xafuujee dhabannada qabsadayee dhulka faalinaayee intuu meel dhakoolsaday dhudhumada ruxaayee dhabiishamay wuxuu dhalay raadiyow dharaartiyo fiidkiiyo sakdii dhexe intaba dhalowda haayo dhadwaynuhu dhammaantii dhulka aannu ku nool nahay dhinacuu ka joogaba ay wada dhegaystaan raallina ka wada dhigay sheekada dhextaalka dhankaan uladan leeyahay aan kuu dhammeeye dhow qaado adna maqalka ii dhiib ina guura kuu dhalay dharaar waa la soo maray xaajadii dhanaanayd ayuu raadiyow dhalay magacaad ugu dhawaaqdana kulmigaa dhahdaanoo qorraxdii dhalaashiyo habeenkii dhacayaba sheekaan dhammaanoo aan laga dhargaynoo dhegaha kuugu miisa dhacdana kuugu warya wax kastaoo la soo dhalay bay dhalaanoo waa laysdhaldhalayee raadiyihii waxbuu dhalay sheekada dhextaalkaa dhankan una leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhaw qaadoo adna maqalka ii dhiib dhallaankii shalaytiyo raadiyihii markuu dhalay wuxuu dhalay wardhiiliyo iyo dhexdhexaadka hadalkiiyo farxad lagu dhammeeyiyo dhakafaar ayuu dhalay waxaadna ugu dhawaaqdaan dhibcabadanta kala maal dhanka ay ka socotiyo dhanka ay u socotana dhaqsa kuma fahmayside waa dhinacyo badan tahay adoo bari ka dhowroo dhaayaha ku haayuu galbeedkaaga soo dhici markaad dhiilla qaadoo u dhandiidsa leedahay ayuu sidaa wax soo dhacay dhakada korkeediyo dhalada kaaga soo dhici markaad yaradhakuusho dhiilada dareento dhinac uga huleesho ka dheeraw isleedahay dhulkay kaaga soo bixi markaad daygagyaabto dhirtu kula wareegto ka dhaqaaq isleedahay sida dhibicda roobkay kugu dhoobataayoo dhabannada ku daartaa dhabba looga bayriyo dhinac looga leexdiyo xarun looga dhuuntaba kaasoo dhammaatee waa saa ugu dhex noolaaw sheekada dhextaalkaa dhankan ula dan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado oo adna maqalka ii dhiib dhallaankii yaraa iyo ina guura kuu dhalay raadiyow dhaqaaqoo muusikadu dhacayso wararkuna dhex yaallaan kalamaanna dheer tahay haddii uu kulmiya dhalay wax kastoo la soo dhalay dhallaan kuma sugnaado waa inay dhalaanoo dhaxal koola reebaa isudhiganta weeyee kulmiya lasii dhalay dhabbihii ma seegine kalamaan hadduu dhalay dhallaankii dhashiisii isna waa dhiggiisoo waa waa inuu dhal reebee ilan waa la soo dhale waana bila dhammaysto shinkii waa dhammaado fooshii soo dhowaatee bal kalamaan maxay dhali war abwaansangaabow adaaba kalamaan ka dhib badane na dhaafnihow shiddadaada geedkaanna maanta kabacdi aanaan kugu arki su'aalahaaga jawaab uma hayne war kalamaan walba dhale isin ogayne hatasiin sheego oo dhegansada kalamaan makokori hiiraan kalamaan eelbaraf shabeellaha dhaha lama lamadayooda maro hayta waxaad ka tagtay kalamaanta say wallaahi ee maraykanka ka dhisan war isku maantii dawladdu qaadatay hadda ka hor xataa kalamaan baa dhashay <laughs> libidooda ka dhalatay maabadaayna sagiirti war niman tanaag dareefarays oo maraykanka jooga oo aan say wallaahi ahayn af soomaali ku hadla oo nin cabdifatax laydhaa ka mid yaha kalamaan samayn rabaa hadda war abwaan cabdiraxmaan axmed aw nuur su'aashiisa maydaan fahmine haddaan fakaro waxay ila tahay xurriyad iyo dadkoo fakaro dhinac isku raacay dhalaysaa sababtoo ah waa waane iyo wacyigelin is wata war abwaansan gaabcir weyna ma aayaddii caddayd iyo ushii muuse haysto abeesadii fircown iyo sixirkii idlaysa war kalamaan waxay dhashay ma fahmine nin weriya baa madaxweynaha wuxuu weyddiiyey mudana madaxweyne midhaha nuuceed ugu jecelshahay wuxuuna ku jawaabay tufaaha weriyihiinta warkii la cararay baa wuxuu yidhi war degdega madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaha idaacaddiyaa laga sii falanqeeyey waxayna dhaheen madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa oo ma jecla cambaha muuska liinta iyo bambaayiga fadhi kudirirkii baa warkii lala aaday odayaashiina waxay dhaheen mirihii buu kala door oo hal nooc ka jeclaaday cadaaladna waddankan laga sugi maayo siyaasi mucaarad ah baa jir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi tufaaxa midabkiisu waa casaan marka waxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu jecel yahay inuu dhiig daato oo ma jecla nabadda iyo midhaha midabka cadaanka ah leh aqoonyahan siyaasadda ka faalloodaa wuxuu yidhi waxaa dhici karta inaanu ula jeedin tufaaxa la cuno ee uu ka wado shirkadda abal ee maraykanka laga leeyahay hadday sidaasi tahayna wuxuu isticmaalaa alaabahooda uu wakhti ku lumiyaa bulshada rayidka ahaa shireen kadibna waxay dhaheen arrintan waxay dhaawacaysaa horumarkii aan hiigsanaynay ee ahaa inaan magaalooyinkeenna cagaar ka dhigno odayaal dhaqan baa degdeg u kulmay waxayna warku soo soo saareen dhaqan ahaan annaga cambaha iyo mooska ayaan cuni jirnay waa wax nagu cusub arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay barihii bulshada laisla aaday waxaana lagu qoray xaggeed isleedahay in lacagta tufaaxa uu ku iibsado uu madaxweynuhu ka keenay maadaama uu qaali yahay wadaad baa isaguna fadwooday wuxuuna yidhi waa aakhiru zamaan bun iyo salool ayaa barkadu ku jirtaa oo dadkii hore isticmaali jireen madaxweynuhuna waddadii baadiduu cagti saaray dhaqaaliyahan baa ka hadlay wuxuu yidhi ujeeddada madaxweynuhu abal u ammaanay waa in beeraheenna saytuunka aan la iibsan oo suuqla'aan nagu dhacdo ilaa hadda waa la isku wareersan yahay war kalamaan dhasheedii adigoon ku dheeraan sow dharaarda toosoo iska dhiciya cadowgiyo dhiiranaanu kama dhalan dhambaalkeeda kalamaan abwaan sangaabow kooxdaynii kaalamaanaheed wixii ka dhaashay waa kuwaas kooxdaynii kaalamaanaheed wixii ka dhaash war kalemaanay war ma haysaane wixii ammaantoo dhan daldalayna hees mi ahayd war waxaa looma baahnay anaa warkii ugu dambeeyey idiin haye lascaano waxaa ka furmay shirkii ayakasashiga s s waxaana gogosha dhigayoo oo shirgudoominaya garaad jaamac garaad cali waxaana ka soo qayb gelay dhammaan salaadiinta beelaha halkaa dega hoolka shirku ka dhacaya iyo dhammaan magaaladoo dhanna calanka soomaaliya lagu sharaxay war calankii somalilan ah. xaggee la geeyey war nin ajnabiyo hadda ka hor soomaali qurbaha joogta la hadlaayay wuxuu yidhi markii la ii fasiray heesta astaanta u ah soomaaliya waxaan ogaaday dad dhibaato u diyaarsan mar walba inay yihiin sababto ah waxay leedahay soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsado hadba kiina taag daran taageera weligiin wuxuuna sii raaciyey meeshaas waxaa ka garan kartaa in soomaalida bilow ilaa dhammaad ay inay midoobaan u baahan yihiin oo kale qoqoban yihiin sidoo kale ay dhibaataysan yihiino inay iscaawiyaan u baahan yihiin darraadheystaa markaan dib u dhadhamiyey ah. hadba kiinna taag daran taageero weligeen sababtoo ah waxaa halkaa ka muuqanaysa ah. dad weligood taageero u baahan aryaadhaha madaxweynihii hore ee sambaabi robert mugambi waxa uu yidhi ah. waddammada heeskooda astaantaahu ay aad u dheer tahay dhibaatadooda aad u badanoo heeska waa ku sharaxayaan dhirirka badan wargaraad jaamac garaad cali oo ka hadlaya shirka laascaanood ka furmay wuxuu yidhi hadda ka hor baan lunnay hadda kabacdina inaan lunna maaha doona inaan ka shaqaynaa midnimada soomaaliya marka waxaan la yaabanahay ictiraafkii ay somalilan raadinaysay ma baraankii buu ahaa war somalilan ayadoo wada socota haddaan imaan weydey ma ayadoo kala socota imaan doontaa wargooyin war ma og baa tihiine gooni isutaagga somalilan waa muqadis baa laydin yidhi war laftirkaadu warmayay sida wallaweyntu waxay dhahaan midnimada soomaaliya waa muqadas war laftirkiinu war ma haysaane waxaasoo dhan puntlandna soo afjartay sababtoo ah waxay dhaheen sidii dawlad madax bannaan baan u dhaqmi doonnaa hadda ka dambeeya war somalilan war kama haysaane eh. madaxweyne daahir riyaale markuu madaxweyne siilaanyo xilka ku wareejinayey wuxuu yidhi eh. madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo mida xuduudaheeduna sugan yihiin eh. madaxweyne siilaanyana markuu madaxweyne muuse xilka ku wareejinayey wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo dhammaystiran haddaba madaxweyne muuse madaxweynaha ka dambeeya muxuu ku wareejin doonaa horta marka hore inuu madaxweyne ka dambeeyo ma ku tala galay war qof kastaa wuxuu hayo ayuu wareejiyaa boose madaxweynayaasha uu soo tiriya mid somalilan oo dawlad ictiraaf haysata wareejiya miyaa ku jiray hayse tareenoo haddaan muuse lagu eedaa war aqoonsaa kuu dambeeye lookalkiyaa kala dhimanaa lagu ilioo dhutinaya war wax kastoo wax ka dhiman yihiin waa dhutiyaan aqoonsina waa dhimanaa weligiis aryaadhaha waxay soo socotaba haddaan ma waxay joogtaa maantaana muusa bixiyey mahay ka muuqatumare maantaana muusa bixiyey mahay ka muu war cabdilow muuse biixi ma yaqaan qof wuxuun aqoonna lagula hadlana waa xan aryaa bishaarow wax ma ogide muuse meel kale kama imaan war kalemaanay war ma haysiine fadhigii baarlamaanka waxaa aayado qur-aana ku furay sheekh xasan waajidi maxildhibaan baa loo doortay aryaa sheekh xasan waajidi waxuu ka mid ahay culummadi shirayse go'aamadii ka soo baxay miyuu baarlamaanka horgeeyey warwarkayga warkayga dhex gelinine sheikhu xataa waa duceeyey mid ka samahadiidiyo inuu saxalku naga baxo sheekh soomaaliyow doeedoeeyeereenawar shiiku wuxuuba yidhi ducadaydu mustajaabo waaye berigana baarlamaanka waxaan u soo aaday ducadayda iyo dardaarankayga in ilaahay ku toosiyo ayadaha qur-aankaana allah u aqbalo tawfiiqdana allah waafajiyo sababtoo ah ummaddii baarlamaankaadu hagaago dowladnimadeeda iyo sharafteeduba way hagaagaysaa war baarlamaanku shiikha ducadiisa amiin dhahadad weyno ma dhaheen amiin allahayow wa ammaanadaade baan ku daraya aryaa aniguna baarlamaanka minaan ka mid ahaa lahay beriga waxaan dhihi lahay aamiinta ducaad iyo allabariga mooye arrin kale ma hayne waranini baalawa soobanka dhow waliba arfaday amiin allahayow aamiin ilaahowna sii warmadaya waxaad ka tagtay adduunyada wadada nin uruga iyo waayaama farax waranna waxaan ku dari lahaa ayaabaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aanfa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaa badan kii aqiidda heestoo arkaamtii islaamkiiyo aayadaha yaqaanana waxa uurka uga taal waa edeg adduunyadu addoonkii ku noolina allihii abuurtaa oontou cunaayaiyo irsiqiisi qorayoo la iloobi maayo ilaalooyin adagoo amarrada ajiib dhiibaa loo soo adeeje edsan lagaba waayo afar maalin waayo eje lagu sugaayo layska aalli ashahaadka ebo afka noogu dabamari warwar ma haysiine kursigii taliya hay-adda nabad sugidda ee mahasalaad walla gadiyey aga wargooyin ma kursi kale loo doortay war kursiga mahadyaa laascaanood geeyey war kursiga mahad ninka u hawooday waa nin indhaadeg ama qorqorba qof kala siiyey hayehee asagu ma ka aqbalay he warwarku ay dhex gasheene guddiga kumeelgaarka ahee doorashada waxay soo saareen habraac iyo wakhtiga la dooranaayo kursiga hoo boqol ee uu ku fadhiiyey xildhibaanmaha salaad haddana ahaa agaasimaha nisa waxayna guddigu sheegeen in ugu dambayn bisha labaad doorashada kursiga la qabanaayo waana saddex beri kadib wargooyin war ma haysaane soomaaliya maamulka hawadeeda toos bay ula wareegtay baa la yidhi weliba derajada ugu sarraysa bay qiimaynta ka gaadhay baa la yidhi gareedheena way qaadatay baa la yidhi sida dawladaha waaweyn awalna jiibay ku jiri jirtay baa la yidhi dagaalkii faraha lagaga gubtay ee mudug ka socday weli maqawdaa laysku hayaa war qawla isaguma sirin oo qamacaa laysku gediyeye godadkii ay qoteenaa lala yaabay aryaadhaha qabacdaasaan ku keenaye samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. o malaygaaba dumarmarow eh. shabaqa meegen soo muuta eh. malaygaba dumarmarow shabaqa meegen soo muuta war cabdulla waxaan maqli jiray aw milaa qawminanka malaay ma kara aw milaa qawm minanka malaay ma soo moodi kara xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo u ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen kenan guud ahaanna waa inaga saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beeradaad ila socodsiinaya cabditaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo

iyo beer adiga aa ku jeclaadaye jeclaadaye jilbahajiile jabajaba johaduud yo beer adigan aa ku jeclaadaye jeclaadaye jilbaha jeclaata jabeywa malagee jaahilaanu beene jabaa jabaa sidii jawharluun joogdee barluud jombeer adigaan haa ku jeclaadaye jeclaadaye jirkahaya jaba jaba sididii jeclaata nakuuse